أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد casharkeena caan wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaatan iyo tolaad ee suurat lbaqara ka mid ah qaala tacaala alla waxa uu yidhi afatatmacuuna ataxsibuuna ma malaynaysaan ana quluubahum quluubtoodu saalixatun inay tahay yahuudu quluubtooda mid toosan liliimaani u toosan fatadmacuuna una marka aada ku oo dawcaysaan an yuminuu lakum inay idiin rumeeyaan markaa aad danqaysaan walxaal qad kaana uu ahaa iyadoo uu ahaa fariiqun koox kooxda oo minhum yahuudii ka mid ah yasmacuuna inay maqlaayaan kalaam allahi ilaahay hadalkiisa inay maqlayaan ayay ahaayeen huma markaa dabadeed yuxarifuuna way bedelaayeen hu kalaamka allay ah bedelaayeen min bacdi maa caqaluuhu min bacdi caqlihim garashadoodii ay garteen iyaahu kalaamkii alle ay garteen ka gadaale bedelayaan walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og ayayna sidaa bedelayaan annahum qad xarafuuhu inay bedeleen iyagoo og ayay bedelayaan halkan laga bilaabo aayaddan ilaa laga gaaro waid akadnaa miihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allah qisaskii soo yacni xaaladii lagu jiray ee soo socotay oo nicamkii rabbi oo halka la xusuusinayay way ka duwan tahay fatadmacuuna laga bilaabo ilaa waid akadnaa miihaaqa bani israa'iila marka waxaa halkan ku jira ictiraaq ayaa jiro oo jumlooyin waxaa hadda imaanayo ilaa aayadda aan sheegay laga gaaro labada yani qisooyinka kala dhex galay macmooyinkii la tirinayay ayaa waxaa soo kala dhex galay jumalkan aayaadka soo socdo ay tilmaamayaan marka fatarmacuuna laga bilaabo ilaa iyo meeshaas jumal sidaas ah ay weeyaan ayb marka alla wuxuu leeyahay fatatmacuuna hamza ku jirto iyo fa oo xaraf cadaf ah xarafkaa marka fa waxa ay cadfayso in lasoo qadaro ayaa daruuri ah marka waxay noqonaysaa fatatmacuunada macduufka ay iyada marka macduufu calayhigeedan qadaraynaa waxaan leenahay ataxsabuuna ma waxaad u malaynaysaan muminiinay ana quluubahum yahuudda laga sheekaynayo quluubtooda saalixatun liliimaani iimaanka mid u habboon miyaad ku malaynaysaan oo fatadmacuuna oo waxaad damcaysaan markaa ood quudaraynaysaa fatadmacuuna markaa waxaad damcaysaan oo aada quudaraynaysaan an yu'minuu lakum inay idiin qiraan walxaal iyadoo qad kaana uu ahaa fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah yasmacuuna kalaam allaahi ilaahay hadalkiisa inay maqlaayeen uma markaa dabadeed yuxarifuunahu way bedelayeen min bacdi maa caqaluuhu min bacdi caqlihim garashadooda ay garteen ka gadaale iyaahu hadalka alle ay garteen sidaabay yeelayeen walxaal bay taxriifkaas samaynayeen hum iyaga yaclamuuna iyagoo og annahum qad xarafuuhu sababu nusuulka marka aayaddan wuxuu ahaa dadkii madiine joogay ee yahuudda ay isla dhaqmi jireen ee ansaarta lahaa ayaa waxay damac waxaa ka galay armaa yahuud maadaama ay ahlu kitaab yihiin nebigana aad ka maqmaq maadaama aad ka maqmaqli jirteen armay soo rujuucaan oo ay rumeeyaan oo iimaankan aad sheegaysaan idinka armay idiin qiraan oy soo galaan diinkii damacaas ayaa galay marka arrintaabaa marka laga quus gelinayaa marka waxaa la leeyahay war kuwaa inay idiin rumeeyaan ha damcinina waxba ha ka suginina sababtoo ah kuwii culummada u ahaana tilmaamahoodaa la sheega hadalkii alle intay maqlaan ayay beddelayeen kuwii culummada ahaa hadday marka culimmadoodu ay saas ahaayeen caamadoodiina kuwaas wax beddelaya unbay daba galeen oo ay raaceen marka dadka noocaas oo kale ah inaad iimaankooda quudaraysaan oo damacdaan maba idiin ahan baa la leeyahay hal ishkaal baa marka meeshaas imaanaya haddiiba iimaan aan laga rajeyneynin dacwada miyaa marka dad ilaahay fii cilmi illaahi inaynan rumeyneynin la og yahay maxaa dacwada looga sheegaa marka arrintaa miyaynan noqonaynin takliifu maa laa yutaaq wax qofka uusan awoodin oo lagu kallifaayo ma ahan miyaa maya sidaa ma aha waxaa kala duwan ilaahay waxa uu og yahay alla isagaa og kuwaan inaynan rumaynaynin laakiin innaga ma ogin inay rumayn doonaan iyo inaynan rumaynaynin ma ogin innaga marka waxaana laga rabaa dacwo marka nacam idinka marka dacwadii ka guta xaqi u sheega baatilka ka celiya laakiin ogaada dadkaani dad wax rumaynaya ma ahan waayo macnuhu nacam ayb ee marka dadkan waxba loo sheegin iyo dacwadii inay meesha ka baxayso ma aha ilaa afar kooxood oo yahuudda ka midaana dhowrkan aayadood oo soo socoto looga hadlayaa waxaa loo soo hormariyey culimmadoodii siday ahaayeen baana loo tilmaamaa marka allah wuxuu leeyahay ma waxaad u malaynaysaan kuwan yahuudda quluubtoodu inay iimaan u habboon tahay oo fatadmacuuna markaa aada damcaysaan ood quudaraynaysaan an yu'minuu lakum inay idiin rumeeyaan aada damcaysaan miyaad damcaysaan walxaal qad kaana iyadoo uu ahaa fariiqun koox kooxda oo minhum iyaga ka mid ah yasmacuuna inay maqlaayeen bay ahaayeen kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa inay maqlayeen suma markaa dabadeed yuxarifuunahu way bedelayeen min bacdi maa caqaluuhu maada masderiye waaye min bacdi caqlihim kolkay gartaan iyaahu kalaamka alla ay gartaan kadib bedelayeen jaahilnimo ma haynin waayo macnaha sidaabay u taxriifinayeen walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og annahum qad xarafuuhu inay bedeleen kalaamkii alle qoladan marka yeeyihiin waqad kaana fariiqunta qur-aanku uu sheegayo laba tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay waa ulyahuud oo dhan kalaamkii allay maqleen yay ka maqleen nebiyullaahi muusa kuwii nebiga la joogayna nebigayba ka maqlaayeen hadalkii alleh marka kalaamullaahi biwaasitati rusul ay ku maqleen ayayba beeniyeen iyagoo gartay ayay taxriif ugu dhaqaaqeen ayb tafsiir marka waa sidaas waaye waana sida ibnu kathiir iyo culimo badan ibnu catiya iyo ay rajaxayaan ibnu cabaas iyana laga wariyo tafsiirka labaad wuxuu leeyahay kooxdan waqad kaana fariiqunta waa toddobaatankii nin ee reer bani israa'iil laga xulay oo nabi muuse uu doortay ee uu jabalu tuur la aaday meeshaa markii uu geeyey kuwii yidhi natus nabiyullaahi muuse watay ku dhaheen rabbigaa natus oon soo marnay waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan markii saaciqada ay ku dhacday oy soo kaceen ayay waxay yidhaahdeen haddana waxaan rabnaa adiga sidaad u maqlaysa kalaamka rabbigaa annagana aan maqalno markaasuu wuxuu yidhi qubaysta oo dahaaro qaata ilaahay barya markaasay maqleen toddobaatankaas kalaamullaahi bay maqleen toos bay kalaamkii alla u maqleen sidaas ibnu jariira doortay iyadana marka waqad kaana fariiqun toddobaatankii wakhtaara muusaa qowmahu sabciina rajulankaas waaye kuwa marka maqlay hadalka alla tooska u maqlay ee haddana markay maqleen dadkoodii markay kusoo noqdeen waxbay ku darsadeen oo waxay ku darsadeen waxay ahayd alla wuxuu yidhi bay dhaheen in shi'tum facaltum wa in shi'tum taraktum haddaad doontaanna awaamirtan waa samey kartaan haddaad doontaanna waa ka tegi kartaanay gadaal uga darsadeen uma yuxarifuunahu min bacdi maa caqaluuhu sidaas marka ibnu jariir isaga kaasuu doortay ibnu catiya meeshaa marka ibnu jariir waa ku tacqiibiyey oo waxau yidhi haddii sidaa la dhaho waxaa ka dhalanaya buu yidhi in meeshaa marka waxaa ka imaanaysa ayuu yidhi nabiyullaahi muusa wax lagu fadilaba inaynan jirin sida ay isaga uu u maqlay hadday iyaguna u maqleen ee aaway nabiyullaahi muusa tafdiilkiisii oo ka allana uu dhahayo e, in istafaytuka cala annaasi birisaalati wa buu alla yiri marka nabiy llaahi muusa iyagii baaba marka aan kala fadli badnaanaynin marka la fiiriya hadalka alle nabiy llaahi muusa ayaa hadalka alla maqlay iyagana biwaasitati muusa nabi baa u sheegay sidaasuu ibnu catiya uu yiri ee ibnu kathiir laftiisana ikhtiyaarka ibnu jariir iyo qaabka oo wax u cileeyey iyo dhammaan isagana wuu naqdiyey oo wuxuu yidhi kalaamullaahi baa la maqlay maka laazimayso isagaa laga maqlay daruuri ma aha waayo allah wuxuu leeyahay wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allaahi haddii gaal uu yimaado uuna yidhaahdo qur-aanka aan dhegaysto iyo ogolaada ee la makaniyo ee la ammaan la siiyo ee qur-aankii uu maqlaayo oo qur-aankii lagu dul akriyo miman yasmac yow ka dhagaysanayaa kalaamka alle min almu'min mu'minkaan akrinaayo unbuu ka maqlaa marka kalaamullaahi marnaba ma isbedelaayo yacni marka alla laga maqlo waa kalaamullaahi rasuulka marka laga maqlaayo waa kalaamullaahi qofka bani muslimka ee qur-aanka akrinaya marka laga maqlayo waa kalaamullaahi liana alkalaama yudaafu ilaa qaa'ilihi alwal hadalka waxaa loo nisbeeyaa qofkii ugu horreeyey ee yiri ayaa loo nisbeeyaa waayo hadda haddii aada gabay imru-ulqays aada akhriso kalaamkan yaa iska leh haddii lagu yidhaha imru-ulqays ha iskale baad leedahay anaa iskale ma dhehaysid hadalka hadalka ciddii ku hadashay unbaa loo nisbeynayaa ama ha laga wariyo ama iyaduba ha ku hadasho waana hadal wajiih ah warkaas alxaafid ibnu kathiir uu tilmaamay sidaasaana xoog badan oo in markuu macnuhu uu yahay culamaa'ulyahuud in loo jeedo kalaamullaahina siday ku maqleen biwaasitati rusul meeshaa marka caqiide ahaan baxhi caqadi ah oo waxaa ku jira marka ilaahay inuu hadlo ayaa aayadda laga qaadana waayo kalaam ayaa ilaahay loo idaafeeyey waxyaabaha rabbi loo idaafeeyana acyaan iyo macaani waay wixii acyaan ah oo ilaahay ka soocan oo gaarkood u taagan haddii ilaahay loo idaafeeyo waxay noqon kartaa idaafada khalqi iyo tashriif naaqatallaahi oo kale hashii ilaahay marka la leeyahay hasha ilaahay tilmaan uma ahane litashriif baa rabbi loogu idaafeeyey marka la yidhaahdo haadaa khalqullaahi ama yacnii kan waxaan ilaahay baa abuuray marka la leeyahay khalqigii alle macnaheedu waxa ay tahay idaafada marka idaafo oo abuuritaan allah iskale waa ruu yacnii min ruuxii iyo kala o nafaqtu fiihi min ruuxii ruuxdii maadaama cayn gaar u soocan ay tahay rabbi ka baxsan idaafada uu isku idaafeeyey imaa tashriif waaye ama inuu abuuray ahaanuu isugu idaafeeyey laakiin shay aan keligiis istaagi karin markuu rabbi isku idaa ilaa inuu cid ku quma ma ahane marka uu rabbi isu idaafeeyo idaafadaa tilmaan bay ilaahay u noqoneen cilmullaahi haddii la dhaho sifo cilmiga allou u yahay sida tan oo kale yasmacuuna kalaam allaahi baa kalaam ayaa rabbi loo tiiriyey kalaamku keligiis ma taagnaan karo mutakallim uu ku taagan yahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay hadalkan rabbi baa ku hadlay oo si toos ah ugu hadlay rabbigeen marka aan caabudaynana waa hadlaa asnaamta iyo waxa ilaahay keyrkii la caabudana waxaa lagu ceebeeyaa inaynan hadlin oo saa darteed aynan cibaado laa'iq u ahayn rabbiga aan caabudayna marka innaga wau hadlaa hadalkiisana nebiyullaahi muusa waa maqlay nebiga markii la dheelmiyey maqlay qiyaamaha markii la tagana qof kastaa maqlaayo oo ilaahay sowd buu ku dhawaaqayaa yasmacu man qaruba waman bacud qofka fog iyo qofka dhowba isku si ay u maqlaayaan masaladana alimaamu lbukhaari khalqu afcaali lcibaadku aada ugu dheeraaday intaa un baan ka sheegaynaa marka alla wuxuu leeyahay inay idiin rumeeyaan miyaad damcaysaan waqad kaana walxaal waqad kaana iyadoo uu ahaa fariiqun koox ay ahaayeen kooxda oo minhum yahuuddii ka mid ah yasmacuuna inay maqlaayeen kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa kuwa maqlaya ay ahaayeen uma markaa dabadeed yuxarifuuna way bedelaayeen hu kalaamka allay bedelaayeen min bacdi maa caqaluuhu min bacdi caqlihim garashadooda ka gadaale iyaahu kalaamka alle ay garteen kadib markay garteen oy fahmeen kabacdi bay beddelayaan taxriifkuna waa saddex weji ayuu ku imaanaa weji waxaa weeyaan in lafdiga la bedelo wax lagu daro ama wax laga dhimo ee markaa yacni kalaamku sidau ahaa si ka duwan loo qoro waa samey jireen labo macaanida taxriifka waxaa soo gelayo ama macaanidiisa soo gelayo macnaha in la bedelo ereygii meeshii buu ku yaallaa laakiin muraadka alle muraad aan ahayna lagu fasiraa ama lagu sheegaa taxriif waayo isagana kitmaan marka la sameeyo la qariyo wixii in la sheego la rabay oo dadka lagu baahiyo oo yacni la ogeysiiyo xuj xujo loogaga dhigo haddii la qariyo iyada lafteeda waa taxriif saddexdaas qeybood ayuu taxriifku noqon karaa ama u ku imaan karaa walxaal bay sidaa u taxriifinayaan hum iyaga oo yaclamuuna haddana og inay wax taxriifinayaan ayib yaclamuunada marka macmuulkeedu waa iska xadfan yahay ay anahum qad xarafuuhu saasay ka warqabaan cilmi waa leeyihiin inay wax bedeleen oy qalad ku jiraan waa og yihiin nimankaa wax ka dhiman ma leh waa niman marka ogaal u baadiyoobay una dhumay qolada hore marka kuwaas waay ayb marka qoladaa hore hadday waxaa sameeyeen kuwan madiino joogo ee qur-aanka lagu dul akrinaayo iyaga maxaa iimaankooda ka khuseeyo aabbayaalkoodii hore waxay sameeyeen maxaa kuwaan iimaan ha ka damcina loo leeyahay iyagoo aabbayaalkii hore ay waxaan ku dhaceen oy sameeyeen arrintaa qafaal ayaa ka jawaabay ashaashii wuxuu yidhi yaxtamilu ana almacnaa waxaa laga yaabaa macnuhu inuu yahay kayfa yu'minu haa-ulaa'i kuwaan see u rumaynayaan wahum inamaa ya'khuduuna diinahum diinkooda waxay ka qaadanayaan wayatacallamuunahu ay ka baranayaan min qowmin qolo yuxarifuuna oo diinta taxriifinayo cinaadan madax adayg u taxriifinayo fa inamaa yucallimuunahum waxay unbarayaan maa xarafuuhu wixii ay taxriifiyeen wagayaruuhu ay dooriyeen min wajhihi ay ka dooriyeen waalmuqalliduuna kuwa markaa muqallidiinta ahna yatacalamuuna dalika minhum kaasay iyaga ka baranayaan falaa yaltafituuna ila alxaqi marka iyaguna xaq ma fiirinayaan macno aada u weynuu ka bixiyey marka kuwan dambe waxay ku xiran yihiin kuwaas hore oo taxriifka kalaamkii alla bedelay ayay kuwan dambe ku xiran yihiin cilmiga ay akhrisanayaan waa cilmi muxaraf ah cilmigii xagga laga soo qalloociyey bay kuwaan dambe akhriyaan say u fiicnaanayaan marka iimaankii xaggay kala imaanayaan macnaha marka kuwan dambe aabbayaalkood loo qaban maayee laakiin cilmiga ay baranayaanaaba wax cilmi saxaba aan ahayn walidaalika qofku markuu wax baranaayo waa inuu iska hubiyaa inuu cilmi saxiixa baranaa iyo in kale nacam inaad waqtigaaga dhumiso wax barato oo aad diin jeclaato waa dhici kartaa laakiin diin qaldan oo muxaraf ah haddii aada daba joogto oo manhajkii kaa wareersan yahay siday ku suura gelaysaa inaad marka waddo fiican aada qaaddo kuwaan marka iimaankooda waxaan loo damcaynin kuwii iyaga ka horreeyey oo ardada ay u yihiin oo cilmigooda ay akhrisanayaan waa cilmigaas muxarafka ah oo ilaahay uu tilmaamayo sidaas ayuu yidhi waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin qaaluu atuxadiuunahum qoladanna qolo labaad waay waidaa haddii laquu ay la kulmaan alladiina kuwii aamanuu rumeeyey waa qeyb yahuudda ka mida ee daahiran soo islaamtay munaafiqnimona ku dhaqmayso dadkii muslimiintaay soo dhex galeen muslimiinay iska dhigayaan ee muslimiintiibay la joogaan yahuuddiina waa u tagaan dadkooda waa sinfi marka oo min munaafiqii alyahuudi weeyaan aayaddan labaad marka qolo labaad wa idaa haddii laquu ay la kulmaan alladiina kuwii aamanuu rumeeyey qaaluu waxay dhahayaan aamannaa waan rumaynay ayay leeyihiin wa idaa haddii khalaa ou la kelin noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin maca bacdin qaar kale qaar kale uu la kelin noqdo qaaluu waxay dhahayaan atuxadisuunahum atuxadisuuna miyaad u sheegaysaan ood ugu warramaysaan hum iyaga bimaa kii miyaad ugu warramaysaan fataxa allaahu fataxahu llaahu alla ou furay calaykum korkiinna uu ku furay wixii uu alla dushiina ku furay ou idin baray ou idiin xukumay miyaad u sheegaysaan ood ugu warramaysaan liyuxaajuukum say idinla doodaan bihi bimaa fataxa allaahu calaykum waxa uu ilaahay idinka idiin furay ay idinkugu idinkula doodaan cinda rabbikum rabbigiin agtiis ay idinkugula doodaan ay idiin qabsadaan afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanaynin qoladan marka labaad munaafiqiin islaamnimo muujistay waayo oo qolo yahuudda ka mida mu'miniintii ay u imaanayaan aamanaa bay dhahayaan markay kuwa kale u laabtaan oy sheekaysanayaan ayaa kuwii kale ayaa waxay ku leeyihiin war dadkan aada u gasheen ood la joogtaan ma waxaad rabtaan inaad u sheegtaan oo aada bartaan wax ay berri idinku xujeeyaan idinka oo idinkaga qaalib noqdaan ilaahay agtiisa yacni idinkaa cilmi leh kuwaan waxba ha u sheeginina waayo haddaad wax isku bartaan oo aada u sheegtaan abbayaalkiin siday ahaayeen iyo waxa towreed ku yaalay iyo idinka ay idiin isticmaalayaan markaasna waa idinku xujay idinkaga dhiganayaan sidaasay leeyihiin marka meeshaan marka laba cudurba waa ku jirtaa nifaaqna waa ku jiraa wax qarinna waa ku jirtaa oo waxay rabaan xaqiiqda in mu'miniinta ay ka qarsoonto laakiin dee ilaahay baaba u sheegaya maxay iyaga tarayaan wa idaa haddii laqu ladiina kuwii ay la kulmaan aamanuu rumeeyey qaaluu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay ayay dhahayaan ay marka akhlaaqdii munaafiqiintay kuwan qaateen wa idaa haddii khalaa bacduhum qaarkood uu keli noqdo ilaa bacdin maca bacdin ou la kelin noqdo ilaa bimacnaa maca in laga dhigana waa bannaan tahay ba-dii in lagu wadana oo la yidhaaha waidaa khalaa bacduhum bibacdin ama khalaada in la tadmiiniyo ficilka ee la yidhaahdo marka waida insarafuu laga dhigo waidaa haddii insarafuu ay gadoomaan waidaa goor waidaa haddii insarafa uu gadoomo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale oo u gadoomo intii ka ah ay aadaan macnaha ficilka in la tadmiiniyana xaraf in la tadmiiniya ka fiican qaaluu waxay dhahayaan markay kuwaa u tagaan oo iyaga ku diinta oo isku asalka yihiin atuxadithuunahum miyaad u sheegaysaan idinka bimaa kii miyaad ugu waramaysaan ood u sheegaysaan fataxa allaahu alla ou furay calaykum korkiina ou ku furay yani waxaa ilaahay u furay waa maxay cilmiga laidinalla idin baray haddaad cilmigaa u sheegtaan waa idiin isticmaalayaan kuwan marka oo aad tihaahdaan innaga aabbayaalkeen waxaanay soo mareen oo saanay soo mareen haddaad uga sheekaysaan hadhow waxay idin dhahayaan war waa qaldan tihiin ee diintan soo yacnii innagaa idinka fiicanaa la idin dhahayaan fatxigu marka luqada carabiga waa xukunka rabbana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru lfaatixiin ay lxaakimiin carabtu marka alfataax waxay dhahaan alqaadi ayb oo haddii uu yidhaha tacaala falnadhab ila alfataaxi ay ila alqaadi waay ninkiina kala bixi lahayo marka bimaa fataxa allaahu calaykum wuxuu alla idiin xukumay oo idinka uu idin siiyey miyaad isaga sheegaysaan kuwan liyuxaajuukum say idinla doodaan bihi shaygaas ay idinkugula doodaan oo idiin qabsadaan damiirku marka bimaa fataxa allaahu calaykum to u noqona waxaa kaloo bannaan bihida in loo celiyo bimaa fataxa allaahuda masderka laga fahmaayo markaa muxuu noqonayaa liyuxaajuukum say idinkula doodaan likay yuxaajuukum bihi bitaxdiidi sheegitaankiina aada u sheegaysaan ay idinkula doodaan cinda rabbikum rabbigiin agtiis qiyaamihim afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanayninoo maad ka qarisaan waxaa dadkan intay berri idiin xujaysa lahaayeen laakiin qur-aankii baaba mu'miniintii u sheegayay qayb sadexaa ah, awalaa yaclamuuna kuwan intaan laga bixin qeybta labaad awalaa yaclamuuna miyaynan ogaanaynin marka halkan aayadan baaba laba qolo ay ku jirtaa qolo munaafiqiina iyo kuwo kale oo in xaqii la maqlaba diidan saddex qolo marka saasaan ku jo ku maraynaa awalaa yaclamuuna miyaynan ogaa miyaynan ogeyn ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa waxa yusiruuna ay siraysanayaan iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaan aamanaada ay muujinayaan iyo warkan ay hoos isugu sheegayaan atuxadiuunahum bimaa fataxa allaahu miyaynan og alle inuu og yahay miyaynan ogeyn arrintaas arrintan iyadaa markaa waxay ku tahay tawbiiq waa lagu ceebeynayaa iyagiina markaa yacni waana lagu cabsi gelinayaa rabbi baa idin maqlaayo ogaado awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa waxa yusiruuna ay yusiruuna hu ay siraysanayaan iyo wamaa waxa yuclinuuna yuclinuunahu ay muujinayaan miyaynan ogeyn markay waxaan ku qowlayaan ay ku hadlayaan qoladii afaraad marka waa kuwaan iyagana wa minhum umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya haddaad doontana aayaddan hadda soo dhaafnay munaafiqiin keliya uu ka dhig oo saa marka labaha kugu ahaadaan qoladii hore waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allahi qolay ahaayeen waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaana waa qolo labaad kuwaan saddex ka dhig wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya wa minhum yahuudii ummiyuuna ayaa ka mida kuwa ummiyiinoo hooyooyinkooda loo nisbeeyey oon waxna qorin waxna aqrinin kuwaas oo laa yaclamuuna aan ogeyn alkitaaba kitaabka aan ka garanaynin ilaa amaaniya akris un ma ahaane wax kale aan ka garanaynin wa in hum wamaa hum iyagu ma ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya maahane wax kale ma ahaaninoo malamala dad ku nool waayo yaqiin iyo cilmi ma hayaan qeybtan marka waa muqalidiinta kuwa haya raac ah waayo oo iyagu aan waxba aqoonin oo dhexda raac iska ahoo wixii ay maqlaanba iska qaato oo iskaga celceliyo iska akriyo wa minhum yahuudii umiyuuna ka mida kuwa ummiyiin ahoo hooyooyinkooda loo nisbay ummiyun marka la yidhaah waa nisbatan ila alum waxaa hooyada loogu nisbeynayaana waxay tahay say hooyooyinkood ku dhaleen waay qofku markay hooyadiis dhasho waxna ma qoro waxna ma akriyo qorid ma yaqaanaya ummi ayaa la yidhaha qofka aan waxba qorin marka sidii hooyadii ku dhashay uu joogaa ama waxaa loogu nisbeeyey hooyooyinku waqtiyadaas hore carabta weliba dhexdooda naagaha waxma qori jirin kitaabo iyo qorid iyo ma aqoonin rag unbaa wax qori jiray binaan calaa daalika marka qofka aan wax qorin ayaa hooyada iyo aabbaha aabbaha wax qoraayo hooyada waxma qori jirin caadadii markaas jirtay maahan inuu islaamku saas yidhi islaamku haweenkii in diintii ay bartaan ay qoriddii bartaan oo akhriskii iyo ay bartaan waa waa ku tirtirsiiyey si caama dadka rag iyo dumar islaamku ma dhihin laakiin caadadii jirtaa saas ahayd marka aabihii aabihiina markuu wax qoro hooyadiina aynan qorin qofka marka hooyadii loo nisbeeya waxma qoraa laga wadaa marka aduu siday ahaataba marka hooyooyinkood kuwa loo nisbeeyaa ka mid ah <coughs> <coughs> oo aan waxna qorin laa yaclamuuna kuwaas oo laa yaclamuuna aan garanaynin alkitaaba kitaabkii towreedkii yacnii inay alla ku caabudaan laga rabay aan ka aqoonin ilaa amaaniya ma ahane xarafkan alamaaniy waa jamcu umniyatin ayb sidaa markay tahay eh, waana ufcuula umniya marka yani waa ufcuula wasnigeeda asalku marka wuxuu ahaa marka umnuuyatunay ahayd ru'yatun ufcuulatun waayo marka ayb iclaal baa dhacay marka waawdii baa ya lagu bedelay ya-dii baa markaa dambe wax lagu idqaamay umniya ayaa soo baxday marka ayb qaacida iska macruufo sarfi ah waa asalkeedu marka waxay ka timi wahiya min manaa idaa qadara manaa macnaheedu waxay tahay qofku marka uu shay jaangooyo idaa qadara ayb lianna almutamanii qofka mutamaniga ah yuqadiru fii nafsihi nafsadiisa ayuu go-aanuu nafsadiisa ka dhex gaara qofka mutamaniga maa yatamanaahu haddii adiga maalan ay wax kuu muuqdaan oo aada rabto inaad waxaa samayso oo yididiiladaas aada yididiilo aada rabto qalbiga ayaad waxa aada yididiilanayso aada ka goosanaysaa ayb taqdiir waa marka waxaa weeyaan asalka marka waxaa weeyaan ida manaa idaa qadara waay marka manaa idaa qadara ama in laga wado min tamanaa inay ka timid tamanaa macnaheeda marka waxay tahay ey kadaba been u sheegay baa laga wadaa acraabi baa marka wuxuu yidhi ahaada shay-un ruwiitahu am tamanaytahu nin reebaadiyo carabi asiila wuxuu yidhi ahaadaa shay-un waxaani ma wax ruwiitahu lagu wariyey miya oo lagu sheegay am tamanaytahu mase adigaa iska dhoodhoobtayoo been aad adiga dhoodhoobtay wey halkaana maxaan ka o ay iftacaltahu maxaan ka ogaanay macnaha labaad umniyadu bimacnaa tamanaa inay ka timid ay kadaba waa beenu sheegaa laga wadaa isagaa ikhtalaqa wakadaba ayb macnaha saddexaad tamanaa bimacnaa qara'a ay talaa wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nabiyin ila idaa tamanaa ilaa idaa qara'a waay macnaheedu saddex macnaa marka meeshaas ku jirta ay qaraa talaa waa lagu macneeya ilaa idaa tamanaa alqa shaydaanu fii umniyatihi haddii marka macnaha akrinta aan ku macnayno iyo haddii aan ku macnayno macnaha beenow abuurtayba la dhaho kulligood waxay u noqoneen macnihii taqdiirka ay qadara idaa qadara ilaa beentana qofka qalbigow ka jaangoostaa akrintuna qalbigay kasoo go-ay marka hore halkaa qadaradii bay raaceen markaa nacam ayb watilaawatu walkadibu raajicaani macno taqdiiri bay u laabanayaan dabari isaga wuxuu doortay yataqawaluuna wayatakharasuuna been in laga wado macnaha marka soo noqonaa markaa waminhum minhum yahuudi umiyuuna ka mid a kuwaas oo laa yaclamuuna aan garanaynin alkitaaba kitaabka aan garanaynin ilaa amaaniya been ay abuurtaan maahay wax kale aan kitaabka ka aqoonin kitaab dhan waxay ka yaqaanaan been bis macnahaasaa ibnu jariir aayadda isaga uu ku waday kathiir min almufasiriin mufasiriin badanna waxay ku wadeen oo yidhaahdeen aayaddaani ilaa amaaniya bimacna alqiraa'a laga wada aqrin unbay kitaabka ka yaqaanaano wax kale ka garan maayaan sidaasna marka waa laga macneeyey ayb meeshaas marka eh, haddii aan qiraa'ada ka macnayno say noqonaya waminhum yahuudi ummiyuuna kuwa hooyooyinkooda loo nisbeeyaa ka mid oo jaahiliina waxna qorin kuwaas oo laa yaclamuuna aan garanaynin alkitaaba kitaabka aan aqoonin ilaa amaaniya akhris bis ka yaqaan waa akhriyaan macnihiisana ma fahmaana laga wadaa marka ee qofka isagoo aan wax qorin waxma ma akri karo haawo u akrin karaa akhriska marka kickicin lagama wada qofku intuu iska soo fadhiisto waxa kor waa laga bari karaa markii kor laga barana isagoon waxna qorin inuu xafido waa dhacdaa shayga waaba jiraanba dad qur-aanka aan qori aqooninoo xafidsan waa jiraan dad wadamada qaar iyadoon qoridaba la barin ayaa korka un laga xafidsiina qofka intuu yaryahay haddii marka loo akriyo loo akriyo loo akriyo maalin walbana uu akriyo waa iska qabana marka kaas marka qur-aanka yacni waxaan ujeedaa kuwaasoo kale waayo iyaga oo towreedka waxay ka yaqaanaan akris bis macno uu sheegaayana ma yaqaanaan xalaali xaaraantiisana ma yaqaanaan waa dad iska muqalida oo juhaal ah waay naam oo aan waxba fahmaynin macnaha marka in laga wada ayb marka laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya marka la yaraha istihnuu hadda wuxuu iska noqonaa munqadic markaas laa yaclamuuna alkitaaba ma yaqaanaan ilaa amaaniya laakin yaclamuuna qiraa'atahu saas oo kale ay ka dhigan tahay ayb istinaha marka nooc mufaraq camalow u ekaana oo haddaad ilaadii ka bixiso macnuhu waa iska toosnaana laada iyo ilaada markaad ka bixiso yaclamuuna kitaabahum qiraa'atahu haddaad tiraa waa sida macnaha la rabo <coughs> kaasaana ibnu taymiya iyo culimo badan ay rajaxeen wa in hum wamaa hum ma ahaanin iyaga ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya oo wax iska odorosaya maaha wax kale ma ahaanin waxooda dhan marka yaqiin iyo xaqiiq ma haystaan qofka marka kitaabkiisu waa ceebaysan yahay hadduu qur-aankii akhriskiisii yaqaano macnihiisiina uunan baranaynin waxba ka aqoonin si loogu cibaadaystaa ounan garanaynin aaday u dhib badan tahay waa in layska ilaaliyo oo qofka uu barto qur-aankan ilaahay ku sharfay macnihiisa inuu fahmo waayo qur-aanka macaanidiisa maqsuudka weyn in macaanidiisa la fahmo waayo marka macaanidiisa la fahmana in lagu camal falo si saxa loogu camal falo ayb wain hum wamaa hum ma ahaanin iyaga ilaa yadunnuuna kuwa un malaynayo waay ilaa amaaniya marka laakin yaclamuuna minhu lqiraa'ata duuna fahmin saasuu istinuhu marka munqadic ku yahay macno mufaraq ana waa leeyahay aadna aayadda kaasaa ah ugu xoog badan marka culimmadoodiina waa la sheegay caamadoodii waa la sheegay kuwii wax magaradka iska ahaa ee kuwa munaafiqiin oo laba dhinac leeyana waa la sheegay saddexdaas qolaa hadda yahuuddii laga xusay qolo afaraadna waa kuwan marka iyaga tabdiil diinta in la bedelo unbay ka shaqeeyaan shaqo ka dhigtaan waxbayna ku cunaan arrintaa iyadana qaala tacaala allah wuxuu yidhi fa weylun waadi naareed liladiina ama cadaab liladiina kuwii ayuu u sugnaaday yaktubuuna qorayaan alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmahooda kuwa ku qoro waa towreed kitaab kuwa kitaabka towreed gacmahooda ku qora cadaab u sugnaaday uma markaa dabadeed yaquuluuna dhahayaan haadaa kan min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday dhahayo maxayna sidaa u yeelayaana liyashtaruu inay iibsadaan bihi biladii sanacathu aydiihim gacmahoodu waxay samaysay inay ku iibsadaan hamanan lacag ama qiimi thamanka oo qaliilan aad u yar fa weylun cadaab aa lahum iyaga u sugnaaday mimaa kii dartiisbauna ugu sugnaaday cadaabka katabad ay qorayso aydiihim gacmo mimaa min ajli maa kii dartii katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu ay qortay wa weylun cadaab ayaa lahum iyaga u sugnaaday mimaa yagsibuuna min ajli maa kii ayuu ugu sugnaaday dartiis yagsibuuna yagsibuunahu ay kasbanayaan waxay shaqaysanayeen baa cadaab ugu sugnaaday qeybtan iyagana marka waa qeyb kaloo marka tabdiilka sameeyo axkaamta diiniga diinigaa saddexaa loo qaybiyaa xugun marka la yidhaahdo xukmun munazalun wa xukmun mubadalun wa xukmun mu'awalun saddex xugun waa ayaa jirto alxukmu lmunazal waa ilaahay midkuu soo dejiyey nebigu ku hadlay sala allahu calayhi wasalam allah xukumay rasuulkaa xukumay sidiisaas uu u qoran yahay alxukmu lmunazal ayaa la yidhaahdaa xaq unbuu noqdaa wax kale ma noqdo nooca labaad alxukmu lmu-awal ayaa la yidhaahdaa waa nin culumo ah wuxuu ka fahmay qur-aanka iyo sunnada oo xugun uu ka dheliyey marka masalaa la weydiinayaa waa ijtihaadayaa waa fiirfiirinayaa markaasu wuxuu leeya waa xalaal waa xaaraan waa xalaal ilaahayna ma dhihin waa xaaraan rasu rasuulkiina ma dhihin laakiin aayadihii iyo axaadiidtii nebigu ka fahmay xukunkaas ee in marka aayadaha iyo xadiidka wax laga fahmana ilaahay culimmada shaqadaas waa u diray oo ilaahay subxaanahu watacaala dee dadka in dadka fahamka diinta u leh wuxuu siiyey inay ijtihaadaan hadduu asiibana laba ajar haddii uu asiibi waayana hal ajaruu yeelana waa qofkii culamo ah wey qeybka saddexaad waxaa la yidhaahdaa alxukmu lmubadel kan aayaddan tilmaamayso xukun xukun markaa la bedelay qofku inuu isagii xukun gaaro oo uu yidhaahdo xukunkii ilaahay iyo kii rasuulka waa kanaa inuu yidhaahdo isagaa min cindihi ka samaystay markaasuu haddana ilaahay buu u tiiriyey uu ku nabay qofka marka yacnii rabbi iyo rasuul ayuu nabayaa waxaynan xugun ka dhigin xugun ka dhiga kaas marka maxaa la yidhaahdaa alxukmu lmubaddel waa midkaan marka ay sameynaan gacantooda intay ku qoraan kitaabku ay wax ku darsadaan ayay leeyihiin haada min cindi illahi ilaahi agtiisuu ka yimid dembi ka daranna male waa qowlun cala allaahi bilaa cilmin wax ilaahay inuu yidhi aan la ogeyn qofku inuu iska sheego waa khatar qofkii marka aan mujtahid ahayn xugun alley mid rasuulna aan markaa si toosa ah aan usoo xiganaynin muxuu noqonaa marka xugunka uu yidhaahdo diinta islaamka saanay qabtaa sharcigaa saan xukumay waana jaahil isaga waxa uu xukumaayo mubadel waay alxukmu lmubedel waayo mujtahidna maaha kii alleh rasuulna ma sheegaayo xaqiiqadiina maahan alleh rasuul waxay xukumeen ninkaa diinta waa bedelaan qof dad badan marka waxaa dhici karto inuu tabdiil ou diinta ku sameynayo laakiin uunan is ogeyn uu isleeyahay waa fiican tahay marka qofka wax uunan berri ka bixi karin inuu fooda la galo ama uu gacanta la galo ma fiicno marka alla wuxuu leeyahay faweylun cadaab liladiina kuwii ayuu u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba kitaabka qorayaan biaydiihim gacmahooda kuwa ku qoro marka in kitaab gacan lagu qoro maa la diidaa may taa lama diidana kitaabkii ilaahay haddii uu yahay waxa aada guurinayso oo si sax a ah aada u qorayso middaa aayaddu ma tilmaamaysa inay dembi tahay ayb oo aayaddu marka yacnii inayna masaaxifta inaan la qori karin lagama qaadanayo musxafka de cirka ka imaan maayo dad baa qoraayo waa la qora marka kalaamkii alle oo aan waxna lagu darin waxna laga dhimin haddii la qoro iyada marka uu qofku wax ku qaato waa banaan tahay wuxuu wax ku qaadanayana waa camalkiisa kalaam alla camalkii shaqada uu qabanayo waay waxuu wax ku qaadanayo masaladaana dad badanaa salafka uu ka sheegay imaamu lbukhaari khalqu afcaali lcibaadka ayb ee aayadda waxay tilmaamaysa uma yaquuluuna haadaa min cind cindi daas beenta ah oo ayagu ay markaa been ku sheegayaan waaye waxay aayaddu tilmaamayso uma markaa dabadeed yaquuluuna sumada marka waa litaraakhi rutbiyi waayo xagga darajada waayo inay awel kitaab gacanta ku qoraan ayagoo been sheegayo waa dhib waxaa kasii fool xun inay yidhaahdaan kii ilaahay waaye haddana inay dhahaan waa marka xagga rutbada sida ay ugu kala daran yihiin baa rabbi uga hadlaa sumada marka waa litaraakhi rutbiyi waxa la dhaho uma markaa dabadeed yaquuluuna waxay dhahayaan haadaa kani min cindi illaahi ilaahay agtiisau ka ahaaday kuwa dhahaya ayaa cadaab u sugnaaday sidaana maxay u yeelayaan liyashtaruu bihi liyashtaruu inay iibsadaan bihi bimaa sanacathu aydiihim gacmahooda waxay sameeyeen kutub ay ku sheegayaan hamanan inay ku iibsadaan lacag lacagta oo qaliilan aada u yar adduunya o dhan hadday ku gataan wax yar fa weylun waadin ah, cadaab ayaa lahum iyaga u sugnaaday mimaa katabat min ajli maa kii dartiis ayuu cadaab ugu sugnaaday katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu ay qortay waweylun cadaab ayaa u sugnaaday lahum iyaga mimaa yagsibuuna min ajli maa kii ayuu cadaab ugu sugnaaday dartiis yagsibuunahu ay kasbanayaan oy shaqaysanayaan marka iyaga hadda marka liyashtaruu bihi hamanan qaliilantan waxay noqon kartaa laaluushka ay dadka ka qaataan xugun ay u qoraayaan kitaabka saanuu sheegayaa lacag keen qadiyaddiibuu u xukumayaa kitaabu uga dhiga lacaguu uga cuna dadka madaxdaa lacagay uga qaadanayaan say rabaanay ugu fadwoonayaan ay ugu jawaabayaan mararka qaar iyagiibaa madaxtinimadooda diineed inay dhuntay diidayaan oo waxay leeyihin haddaad dadka si daacada wax ugu sheegtaan iyagaa diinta baranaya hadday bartaanna idinka armaad suuqa ka baxdaanay isleeyihiin marka maanta dhan waxbay dhoodhoobayaan ay iftiraa iyo ikhtilaaq ayay mar walba ku kacayaan oo ay sameynayaan qoladanna marka waa kuwaas wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan tamasana annaaru naarna taaban mayso naarnama taaban doontay dhaheen ilaa ayaaman maalmo un maahane unbayna taabanaysaa maalmaha oo macduudatin la tiriyey la xisaabo qul waxaad tidhaahdaa attakhadtum miyaad ka yeel miyaad samaysateen cinda allaahi alla agtiisa miyaad cahdan ballan ka samaysateen inuunan idin cadaabaynin ilaa maalmo yar maaha falan yukhlifa allaahu istifhaamkii jawaabtiisii waa kan marka falan yukhlifa allaahu alla ma guubiyeelayo oo ma ma ka baxaayo cahdahu ballankiisa ma khilaafayo ka bixi maaye am taquuluuna am bal e ataquuluuna miyaad odhanaysaan cala allaahi alla korkiisa miyaa ku odhanaysaan maa shay laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan ogeyn wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan tamasana annaaru naarna taaban mayso yahuuddii waaye naarna asiibi maysay dhaheen ilaa ayaaman maalmo maani macduudatan la yaqaan la tiriyo maalmo la tiriyo ay qadaran muqadaran uma yazuulu cana alcadaab cadaabka annaga waa naga zuulayaa ee naciim iyo jannaan ku dambaynaynaa ibnu cabaas iyo mujaahid waxay yidhaahdeen yahuuddaa waxay dhaheen haadihi dunyaa adduunyadan sabcatu aalaafi sana toddoba kun oo sano wa wainamaa nucadabu bikulli alfin sana kun kastaa sanad ayaa nalaga cadaabaa yani namaa wainamaa nucadabu bikulli alfi sanatin yowma waaxidan kunkii sano hal maalinaa nalaga cadaaba uma yanqadicu alcadaabu bacda sabcati ayaam toddoba maalmood kadibna waaba cadaabku waa go-a saasaa marka ibnu cabaas uu yidhi qataada isaga wuxuu leeyay arbacuuna yowman ay ka wadaan afartan maalmood waa intii ay dibiga caabudeen afartankii muuse ou maqnaa oo iyagu dibiga caabudeen intaa un baa nala cadaabayaa bis bay dhaheen aduu siday aataba niman marka yididiilo ku nool waay oo iyaga marka marnaba cabsi iyo meel iska dhigay oo qalbigoodu qallalay oo in markaa aan la naaraynin aaminsan ayb qul waxaa tiraa nebiyow attakhadtum a attakhadtum hamsadii wasliga iyo hamsatu istifhaam oo ayaa isu timid tii wasligaa layska gooyey istifhaamka oo qadciga ahaydaa la keenay marka atakadtum miyaad samaysateen cinda allaahi ilaahay agtiisa miyaad ka samaysateen cahdan ballan miyaad ilaahay agtiisa ka samaysateen falan yukhlifa allaahu ilaahay guub yeeli maayo oo ma ka baxaayo ma khilaafayo cahdahu ballankiisa ma khilaafaye marka falantaani jawaabu listifhaam weeyaan maxaa yeelay istifhaamku macna shardi buu wataa ayb falan yuklifa allahu marka waa jawaabu listifhaam jawaabu shardiga marka kaas waa tafsiir qaarna waxay leeyihin maya jawaabu shardi waa maxduuf ayb shardi baa qadaran shardi qadaranay tan jawaab u tahay marka oo waa maxay marka qul waxaa tiraa attakhadtum cinda allahi cahdan alla agtiisa maad ballan ka samaysateen in itakhadtum cinda allaahi cahdan ilaahay agtiisa haddaad ballan ka samaysataan falan yukhlifa allaahu cahdahu ilaahay ballantiisa guub yeeli maayo ma khilaafaya am taquuluuna amtaanna waa munqadica bimacnaa bal waay amta munqadicada marka bal laga macneeyana hamsada ma laga tegaayo waa la qadaraa luqada yacnii saxiixa xooga badan sidaas qaar baa marka amta oo dhan bal ka dhigo istifhaamkiina iska tuuro oo waxay leeyihin am taquuluuna bal ee taquuluuna waxaad dhahaysaan sidaas waa laga fiican yahay marka am taquuluuna am bal e idraab ayaa marka meeshaa ku jira intiqaali ah am bal e ataquuluuna miyaad dhahaysaan cala allaahi alla korkiisa maa shay miyaad ka odhanaysaan laa taclamuuna waxaydnan ogeyn miyaad rabbi ka sheegaysaan balaa man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khatii'atuh balaa naar na taaban maysada aada leedihiin iskaba daaya balaa ha way idin taabane balaa tamasukum naar waa idin taabanaysaa ayb man axadkii qofkii kasaba shaqaystay sayi'atan xumi qofkii kasbaday wa axaadad ay koobtay oy hareereysay bihi isaga khadii'atuhu gafafi gafkiisii ay koobtay dhinac walbay ay ka hareereysay fa ulaa'ika kuwaada asxaabu naari naarta dadkeeda way hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya way fiiha fi naari naarta dhexdeeda kuwa ku waaraya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban ulaaika ika kuwaada asxaabuuljannati jannada dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna fiiha jannada kuwii ku waaraya waay jannada dhexdeeda fiiha fi ljannati labadan aayadood midda hore marka balaa waxay jawaab waa nacam oo istifhaam nafyi ku jiro jawaab u ah markay yidhaahdeen lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda markay dhaheen ayaa waxaa la yidhi balaa inaynan idin taabanin iska daaya waa idin taabanee naar qaacido guuda marka loo galay idinka naar waa idin taabane baa la yidhi man qofkii kasaba ka <clears throat> shaqaystay kasbaday sayi-atan xumi sayi-ada marka halkan akharu lmufasiriin waxay u badan yihiin shirkiga in laga wado asayi-atu hunaa ashirku mujaahid iyo abu waa iyo qataada iyo cataa iyo kayrkood sidaasay ku fasireen ayb inkastoo daahirka sida daahirka la yidhi kasaba sayi-atan xumin marka la yidhaha shirki iyo dunuubta kaleba ay soo gelayso oo xagga tilaawada ay caam tahay oo bimacnaa dunuuban ay tahay haddana ilaahay subxaanahu watacaalaa siyaaqa aayadda fa ulaa'ika ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduunada waxaa laga garanaa dembigii naar in lagu waaro keenay gaalnimo un waayo wax kale maaha wailaa qofka haddii uusan rabbi gaalnimo kala hortegin ee uu dunuub kala hortago taxta almashii'a waayo hadduu doono rabbi waa cadaaba haddii uu cadaabana jannou ku dambeynaa markaa marka sayi-atantaasi macnaheedu waxa ay tahay shirki in loo jeedo qariinada kutusaysana hum fiiha khaaliduunada fa ulaaika asxaabu nnaari hum fiihaa khaaliduunadaas waay walidaalika marka ibnu jariir marka khuluudkaas ayaa ahlu kufri in laga hadlayo <clears throat> kutusaayuu yidhi laakiin <clears throat> laakiin waxaaba kasii fiican qurdubi qurdubi isaga wuxuu yidhi wixii laba shardi lagu xiro marka labada shardi la helo ayaa mashruudkiina uu imaanaha halkan marka laba shardi baa iskor saaran man kasaba sayi'atan iyo wa axaadad bihi khadii'atuhu xumaanuu kasbaday xumaantii dhinac walbay ka hareereysay xumaanta marka dhinac walbay ka hareereysayna marka macnaheedu waxa ay tahay xumaantiisii <clears throat> ayaa waxay noqotay mid acmaashiisii oo dhan burisay camal oo dhan waxa buri buriyaana waa un kufri waa gaalnimo goormaa la dhihi karaa yacni gaalnimadii baa dhinac walba ka hareereysay markuu ku dhinto gaalnimada markuu gaalnimada ku dhinto marka laba arrin baa marka iskor saaran qofkii xumaan gaal shirki la yimaado haddana ku dhinto waay marka wa axaatat bihi khatii'atuhuda inuu wamaata cala lkufri qofkii gaalnimadii ku dhinto kaas waaye marka midka naarta ku waarayo waxaana ku tusaaya aayadda suuradda lafteeda noogu imaan doonto waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira qofkii diinta ka baxo keliya lama dhin ee ku dhintaa la yihi markuu diintii ka baxo oo riddadii ou ku dhinto markaas ayuu naarta ku waaraa maxaa baxaya marka ninkii inta gaal noqday soo islaamay islaamnimadii ku dhintay maaha aayaddan kay ka hadlaysaa kaa marka lam yakun illaahu liyakfira lahum iyo wa axaadat bihi khadii'atuhu iyo kulli waxaa weeyaan qof gaalnimadii markaa ku dhintay marka wixii laba mashruudkii laba shardi loo yeelay waa in labadiiba laysla helo si mashruudka loo helo marka alla wuxuu leeyay man balaa inay naar aynan idin taabanin iska daayo waa idin taabane man qofkii kasaba kasbaday oo shaqaystay sayi'atan shirki xumaan shirki ah wa axaadad ay hareereysay bihi mankaasi axadkaasi khadii'atuhu gaf gafkiisa uu hareereeyey shirkigaa uu hareereeyey dhinac walba ka soo marayo camal walbaaba isagaa ka buriyey oo ka halleeyey khadii'aatuhu haddii la akhriyana gafafyaalkiisii u macnahana waxay tahay ibnu cabaas uu ku fasiray ey maata calayha maata cala ashirki wadunuub ibnu cabaas waxaa laga wariyey waaxaaطat bihi khadii'atuhu yaxbitu kufruhu bimaa lahu min xasanatin gaalnimadiisii waxay tirtiraysaa wax allaale wixii xasano uu leeyahay marka gaalnimadu xasano kastaad wax tirtiraa waa un gaalnimada xubuud kulli ah xubuudka kulliga ah gaalnimada unbaa keeni karta wailaa macaasidan kale xubuud jus i ah waa keeni kartaa laakiin tawxiidka iyo maku buraayo soo ma garana meesha <clears throat> meeshaas marka masale iimaan ku tacalluqdaa gelayso xubuudkuna meelo kalean uga hadli doonaa kulliga iyo juziga wuxuu kala yahay fa ulaa-ika kuwaada asxaabu naari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waay fiiha fi naari ku waaraya waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban ulaa'ika kuwaada asxaabu ljannati jannada dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna fiiha khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi ljannati ku waaraya wid akhadnaa miihaaqa banii israa'iila laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana wadkuruu xusa id akhadnaa intii afatadmacuuna ilaa iyo halkan marka waxaan soo haynay marka jumal oo muctarido ahoo waxay kala dhex gashay waid waid waidtii soo socotay baa jumalkii hadda aan kasoo hadlaynay aayaadkii hadda ah marka waa ictiraad ayaa marka yacnii ku dhex jiro wadkuruu xusa id waqti akhadnaa aan qaadnay oon qabanay miithaaqa banii israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii la adkeeyey laa tacbuduuna ay laa tacbuduu ha caabudinina ila allaaha ama bianlaa tacbuduu inaydnan caabudin miithaaqu sidaasu ahaa ila allaaha allah maahane cid kale aydnan caabudin wa bilwaalidayni wa bian tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan bilwaalidayni labadii idin dhashay aada u ixsaan fashaan ixsaanan ixsaan falitaan wadil qurbaa qaraabada ka u saaxiibkaa inaad u ixsaan fashaan walyataamaa agoonka u ixsaan fashaan waalmasaakiini masaakiinta inaad u ixsaan fashaan waquuluu dhaha linnaasi dadka u dhaha xusnan qowlan daa xusnin qowlan qowl u dhaha qowlka oo daa xusnin wanaag u saaxiiba wa aqiimuu ooga asalaata salaadii ooga wa aatuu siiya azakaata zakadana siiya uma markaa dabadeed tawallaytum waad jeesateen ilaa qaliilan wax yar maahane ahane minkum kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah walxaal baad jeesateen antum idinka oo mucriduuna kuwa jeesanayaba iska ah <coughs> idinkoo nebiga yani can haada nebiyi ka jeesanaysaan halkan marka iyo aayadaha ku xigaba marka takaaliiftii reer bani israa'iil la saaray iyo acmaasha iyo takaaliiftaasay ula dhaqmeen buu rabbi ka warrama wadkuruu xusa buu alla leeyahay id waqti akhadnaa aan qabannay miihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballantoodii la adkeeyey mar haddii miithaaq la sheegay ballantu waxay leedahay dabcan qowlaa ku dhex jiro maadaama qowl ou ku dhex jiro laa tacbuduunada waxaa ku bannaan in laga dhigo ey laa tacbuduu waa laadu waa naafiye maadaama nuunkii la sugay laa tacbuduuna la yidhi laakiin waa nafyi oo bimacnaa nahyi ah nahyigaa jumladiisuna jumla tafsiiriya waaye laa maxala laha min alicraab marka wuxuu noqonayaa waida akhadnaa mihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ey laa tacbuduu ila allah saasay ka dhigan tahay ayb an ayaa la qadara an laa tacbuduu ey laa tacbuduu antana bimacnaa ey baa laga macnaynana sidaas waa si si kalena in laa tacbuduuna ila allaha xaraf jar in lasoo qadaro laa tacbuduu miihaaqu muxuu ahaa ballantii baa la fasirayaa anlaa tab eh, laa tacbuduuna ay laa tacbuduu inaydnan caabudin ila allaha alla maahay wax kale aydnan caabudin ayb marka ama bianlaa tacbuduu dheh waa iska tafsi labadaba waa iska tafsiiriye waxaa kaloo bannaan laa tacbuduunada inaad qasam usoo qadarto oo aada tiraa waid akhadnaa mihaaqa bani israa'iila wallaahi baan ku dhaartee ballantu marka maxay ahayd wallaahi baan ku dhaartee laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allaha alla maahane ballantiyaa sidaas ahayd leanna mihaaqa dhaaraa ku dhex jirto marka wallaahi laa tacbuduuna ila allahna waa la qadari karaa icraabiya kalena waa jirtaa marka intaa un baan marka iskaga gaabsanaynaa laa tacbuduuna bianlaa tacbuduu yani ay laa tacbuduu ha caabudinina ila allaha allamahay wax kale ha caabudinina wa bilwaalidayni wa bian tuxsinuu ballantu sidaan ahayd inaad u ixsaan fashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaanfalid inaad u ixsaan fashaan wadil qurbaa dhowaanshaha kan u saaxiibkaa inaad u ixsaan fashaan walyataama dadka inaad wax tartaan waa marka walyataamaa agoonkii inaad u ixsaan fashaan agoontii walmasaakiini masaakiintii inaad u ixsaan fashaan sidaasaan ballan idinkaga qaadnay waquuluu dhaha ayaan idinkaga ballan idinku bian taquuluu inaad tiraahdaan linnaasi dadka inaad u tiraahdaan xusnan laba qiraa'a ku jirto mutawaatiro xusnan iyo xasanan xusnan haddii la yidhaahdo ay daa xusnin waa in daa lasoo qadaro oo marka la yidhaha waan waquuluu linnaasi wabian taquuluu inaad u dhahdaan linnaasi dadka inaad u tiraahdaan ayaan idinku qabanan ballan idinkaga qaadnay xusnan qowlan qowl inaad u tiraahdaan qowlka oo daa xusnin wanaag u saaxiiba xasanan haddii la dhahana waaba iska fududahay iyada waquuluu linnaasi dadka waxaad u dhaha xasanan qowlan xasanan qowl wanaagsan u dhah ayb macnaha marka taana sidaasuu noqona marka labadii dhinacba hadalkiinuna ha fiicnaado ficilkiinuna ha wanaagsanaado oo ficilkii dad dadka gargaaro oo kaalmeeyo waxu tara noqdo markaad hadlaysaanna hadal qallafsan ha ku hadlinina ee hadal aada u qiimi badan ku hadla marka linnaasi marka la yidhaha cumuuma <clears throat> ayaa ku jiro cumuumkan marka wuxuu keenayaa gaal iyo muslim iyo mid muslim qallooco iyo muslim toosan <coughs> dhammaan in hadal wanaagsan lagula hadlo wajaadilhum bilatii hiya axsan yahuudda markay nebiga ay intuu hindhiso intay agtooda isku hindhisiiyaan alxamdu lilah intay yidhaahda waxaan ujeedaa markay nebiga u yimaadaan waxay dhihi jireen assaamu calayka ya moxamed assaamu wax salaamaya iska dhigayaan markaase waxay dhihi jireen mowt korkaaga ha ahaado dhimo markaasuu dhihi jiray wacalaykum calaykum taas qowl wanaagsan wey hadal xun iyo wax fuxshi ku jira midna ma aha waan u jawaabay iyagii caaishaa maqlaysay mar mararka ka mida markaase waxay tiri wacalaykum allacnatu wassaamu dhimasho iyo lacnadba korkiina ha ahaatee abnaa alqiradati waalkhanaasiir markaasuu ka celiyey nebiga uu yihi caaisha ilaahay tafuxshiga iyo tafaxushka ma jecla markaasay tiri rasuul allow miyaadan maqlin waxay adiga ku dhaheen adiga miyaadan maqlin buu yidhi waxaan aniga ku dhahay dhimasho korkaaga ha ahaato idinkana korkiina ha ahaato bis laakiin haddaad afxumo iyo hadal aan fiicnayn iskaga hadasho ma fiicna taas nebiguna sala allahu calayhi wasalam tilmaamihiisa waxaa ka mid ahaa mid suuqyada ku qayliya ma uunan ahayn lam yakun sakhaaban xumada marka ma fiicna gaal iyo muslim midna uma fiicna mid mubtadica iyo mid yacnii faasiqa iyo mid daa'ica kulli in wax fiican lagula hadlo waxa xunna inaadan ogolaanin adiga sidaa darteed marka alimaamu alqurtubi halkan marka aayaddan marka uu fasiraayo hadal wuxuu soo qaatay aada u muhiim oon aqrinayna <clears throat> wuxuu leeyahay waquluu linaasi qowlan waquluu linnaasi xusnan ayuu ka hadlaa wuxuu yidhi fayanbagii lilinsaani dadka waxaa u habboon an yakuuna qowluhu qowlkiisu linnaasi dadka uu la hadlaa inuu u noqdo layinan mid jilicsan wa wajhuhu wejigiisana munbasitan weji furfuran inuu ahaado dalqan oo yacni furan maca albari qofka baariga u furan iyo walfaajiri iyo faajirka u furfuran waالsuniyi qofka sunniga iyo walmubtadici iyo midka mubtadica u furan min gayri mudaahanatin isagoo iska ilaalinaayo mudaahana mudaahanada marka iyo mudaaraadka waa in la kale mudaahanada macnaheedu waxay tahay diintii inaad ka tagto sunnadii inaad ka tagto daacadii inaad ka tagto iimaankii inaad ka tagto liajli hebel inaad soo jiidato midaas lama ogola marka lagu leeyahy wejigaaga ha u furfurnaada dadka dhan yacnii gaalnimada iyo bidcada iyo fisqiga ka qaada ma aha macnaheedu adoo mabda-aadana aan ka tegaynin laakiin hadal fiican ku hadal ha iska caytamin oo yacni mar walba intaad ama khabiid aada dhahdo ama yacni war fool xun oo qaarkood afkuba uu ka xishoodo ha ku hadlin ayb ilaahay waquluu linnaasi xusnan ayuu leeyahay waa aayad qur-aan min gayri mudaahanatin wa min gayri an yatakalama macahu isaga oo aan kula hadlin bikalaamin hadal yudanu loo malaynaayo anahu yardaa madhabahu qofkaan madhabtiisa inaad raalli ku tahay hadal sidaasa ayounan kaa soo bixin isagana mudaahanaha u samaynin ayb mudaaraadkuna markaa waxay tahay inaad adiga yacni adduunyadaada intaad ka tanaasusho liajli inaad diintaada ilaashato ama sharafkaaga ilaashato mudaaraad iyaa layraataana lianna allaha tacaala wuxuu yihi alla wuxuu qaala limuusaa wahaaruuna wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawla layina falqaa'ilu midka wax dhaha qaa'ilku laysa biafdala min muusaa wahaaruun ninka hadda aan dhahayno hadal fiican ku hadal mid muuse iyo haaruun ka ka fadli badan ma aha walfaajiru faajirka lala hadlayana laysa biakbatha min fircawna fircawn kama liito waqad amarahum allahu tacaala billiini macahu allana wuxuu amray fircoon muuse iyo haaruun wuxuu amray fircown inay u jilicsanaadaanoo si fudud ula hadlaan ayb wa qaala dalxatu bnu cumar waxa uu yihi qultu licataa cataa baan waxaan ku yidhi inaka rajulun adugu waxaad tahay nin yajtamicu cindaka naasun dad ayaa agtaada kusoo ururo dhawuu ahwaa'in mukhtalifa dad marka yacni kala caqiida duwan oo kale afkaar duwan ayaa ku imaanayo maadaama aada nin culamo aad tahay wa ana aniguna rajulun nin ayaan ahay fiya xiddatun ad adaygaa igu jira ninka su-aasha weydiinayaa dhahayo cadaa oo shiikhi ahbu wuxuu leeyahy dad badanaa kuu yimaado oo kala duduwan oo kale aragti duwan oo ahwaa kale ahwaa duwan aniguna darsigii baan ku dhex jiraayo xertii baan ka mid ahay nin xiddo iyo adayg ku jirana waa ahay faaqulu lahum bacd alqowli algaliid hadal adag ayaan mararka qaar ku dhahayaa faqaala waxau yidhi laa tafcal ha samaynin yaquulu llahu tacaala allah wuxuu dhahayaa waquluu linnaasi xusnaa aayaddan usoo qabtay marka fadakala fi hadihi alaayati aayaddan waxaa galay dhexdeeda alyahuudu wannasaaraa yahuuddii iyo nasaaradiiba aayaddan soo dhex gashay fakayfa bilxaniifiyi qofkii ahlu tawxiidka ahaa ka waran marka oo muslimka ahaa ayb haddii marka dabcan qofkaani masaa-il diiniyo waaweyn oo ku liito haddaad yacni bilatii hiya axsan ugu sheegi kartid waa fiican haddii aad awood leedahay adiga oo dadka muslimiinta taladooda aada haysana ee markaa waad ciqaabi kartaa oo dadka aada mas-uulka ka tahay uu ku jiraa laakiin haddaad yadna aadan haynin ee labadiinnii aada uun isku mid tihiin xagga awoodda rifqi iyo inaad ula dhaqanto hadba <clears throat> hadba sida ugu fudud ee diintii markaa yacnii qofkani xaqa loogu soo dhaweyn karo waa wanaagsan tahay adoo laakiin baadilkiisa aan salsalaaxaynin baatilka waa radinaysaa laakiin isaga war fiicanaa kula hadlaysaa waxba macnaha ma samaynayso waxaasuu sameeyaa iyo wuxuu guryihiisa ku sameeyo in laga sheekeeyo ama la nabo oo wuxuusan ahayn laga sheego ama cay un layska caayo dadku marka ay qof caynaya ay maqlaan waxaa laga yaabaa qofka la caynayaba inay xoogaa qalbigooda u jilco oo ay isaga la jiirsadaan waayo bani aadamku waxaa ku jira qofka madluumkaa xoogaa qalbigooda waa u iishaa ninkii gardarnaa haddaad madluum isaga ka dhigto oo nin laga gerdaran yahay u ekaysiiso adaa diintii wax u dhibayaba ayb waxyaabahaasna inta badan de waxay ku imaadaan mararka qaar qofkii oo aan si qoto dheer manhajka salafka aan u fiirinaynin ama <clears throat> mararka qaar xiddo ay isaga jirto <coughs> sida hadda ninkan markaa yacni uu tilmaamayo oo kale ama xiddada waxaa sabab u noqon karo da-yaraantana sabab waa u noqon kartaa oo qofka marka uu dhallin yar yahay siduu u fakaro iyo marka uu xoogaa soo weynaado ama uu dad maamulo oo uu mas-uuliyad qabto waa ka duwanaan laa shaka nacam dad badan baa markii ay dhallin yaraayeenna aan dadka uu cudur daari jirin markay iyagu mas-uuliyiin noqdeenoo dad ay markaa yacni mas-uul u noqdeenna in loo cudur daaro rabo nacam waayo markaasay mashaakilka iyo dhibka markaasay dareemayaan nacam marka waquuluu linnaasi xusnan cumuumka aayaddan baa marka yacni in lagu dhaqmaa ay tahay wixii aqwaal dad ay leeyihiin oo kasoo horjeedo maalan ee qowlka dadka iyo kalaamka alle <clears throat> qur-aanka isagaa daliil ah oo la raaco kalaamu naasna adila loo raadiyaa ee shiddaduna ma dhahayno ama adeygu fii mawdicihi waa fiican yahay mararka qaar waa dhici jirtay nebigu inuu mawaaqifta qaar dadka qaar si kulul ula hadlo sidaas kulul marka waa sida wax ku qaado karo qofka xaqana uu kusoo fahmi karo haddii xikmaddu ay saas tahay aada adkaan waa la isticmaala laakiin sida badan rifqiga asal ah sida axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalama ee ku cad oy tilmaamayso wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa-aatuu siiya azakaata zakada siiya uma markaa dabadeed tawallaytum waad jeesateen ilaa qaliilan wax yar maane minkum kuwaasoo minkum idinka idinka mida wa antum mucriduuna idinkoo ka jeesanaya nebigan ay haada can haada nabiyi ka jeesanaysaan waxaan marka ka hadlaynana ogow mabda-aagu waa inuu cad yahay caqiidadaada waa inay cad dahay haddaad caqiide saxiixa ilaahay kugu irsaaqay cidna caqiido uga tanaasuli maysid manhajka iyo dariiqa saxdee lagu soconaya sunnada nebiga sal l l slam cid loogama tanaasulayo laakiin markaad dadka la khidaabayso oo dadka waxu sheegaysid iska sax waayo khitaabka un waxa laga hadlayo naam laakiin dadka yaan sunnada iyo bidcada loo loo kala cadaynin ma la dhihin shirkiga iyo tawxiidka yaan la kala cadaynin maya waa taas waa in qofka uu caddeeyaa qofkii yaqaan kuna dhintaa sidaas ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu towxiidka iyo sunnadaba noo xifdiyo nagu dilo naguna soo bixiyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih